soo martay rabixa fiihi unaasun dad baa liibaanay ramadaan wa khasira aakharuun dadna way khasaareen ramadaan bishii ramadaan ayaa ina soo martay wa huwa shaahidun lanaa aw shaahidun calayna ama markhaati ayuu bishii ramadaan inagu tahay ama inaga ayay markhaati inoo tahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala jalla wacalaa ka rajaynaynaa in ramadaan ay inaga markhaati inoo ahayd aynooga markhaati ahayd camal saalixa iyo dembi dhaaf ilaahay weydiisanay iyo wixii karaankeenna ahaa ee taaco iyo camal saalixa aynu qadinay inuu ilaahay jalla wacalaa inaga dhigo kuwa bisha ramadaan markhaati u noqonayso maalinta qiyaamaha yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim ayuha alikhwa walakhawaat ramadaan kadib dad badan baa isweydiiye su'aal ah ramadaan intii lagu jiray kuntu fii iqbaalin cala allah ilaahay subxaana wa tacaala qalbigayga ayaan xagga alle u jeediyey bal qalbigaygu xagga alle ayuu u jeeday wa ukiru min aaacaat aacadana aacadda iyo camalka saalixana waan badsanaayey wa ashcuru ladata alcibaada cibaadadana dhadhankeyga iyo macaankeyga ayaan dhadhansanaayey waclam ayuha alakh waayatuha alukht waxaad ogaataa haddii aanad dhadhansan macaanka taacada fa anta maxruum khayr badan baa lagaa qadiyey khayr badan baa kaa maqan haddii aanabad dareemayn oonad ku raaxaysanayn oonad dhadhansanayn macaanka taacada hawl badan baa kuu harsan ee nafta la dadaal oo la tacaal intay goori goor tahay waaye laakiin dad badan baa waxay isweydiinayaan ramadaan kadib qalbigayga xagga ilaah uma jeedo hadduu u jeedana sidii uu hore ugu jeeday ramadaan gudaheeda ilaahay xaggiisa uma jeedo daacadii ma badsanaayo qur-aan baa igu yaraaday salaaddii jamaacada ayaan ka gaabinaya oon ka wahsanayaa digrigii ilaahay baanan ku dadaalayn qiyaamileel isaga iskaba dhaaf soon aan soomo isaga meel iska dhig intaa waxaad iigu dartaa macsi lama badan oon ilaahay la galay ramadaan gudaheeda anigoo markaan taraawiixda ama qiyaamka imaamka ku daba tukanaayey aad baan u ooyey sujuuddana ilmo badan oo dhulka qoysay ayaa iga daadatay ilaahay jalla wacalaa ballamo badan baan la galay t v dib u daawan maayo myuusig dib u dhegaysan maayo haddaan gabadh muslimad ahay anoo cadar sii marsaday oo uunsi isku sii shiday dibadda u bixi maayo haddaan nin ahay garka xiiritaankiisa waan joojinayaa surwaalkiiyo khamiiska iyo macawiista waan gaabinayaa salaada jamaacada kama maqnaanaayo laakiin ballamihii aan ilaahay la galay waxaad mooddaa inuu shayddaanka iga adkaanayo oo ballamihii durbabe iyadoo aan lix biloodba aan la gaadhin oo sannadkii aanu kala bar aanu noqon ballamihii faraha badnaa een ilaahay la galay subxaanahu wa tacaala ramadaan dhexdeeda waxaad mooddaa inaan ballamihii ka baxaayo ayuha اlkhوa alkhawaat su'aalahan waa su'aale ay isweydiiyaan dad badan oo muslimiini bacda ramadaan bal waxaa laga yaabaa in su'aalahani ay soo noqnoqdaan oo dad badani sana bacda sana ay isweydiiyaan su'aashaa lafteeda maxaan ramadaan cibaadadaan ugu dadaalayaa maxay cibaadadu iigu fudud tahay muxuu qalbigaygu alle ugu jeedsaday maxaana aakhiro uga fakerayaa maxaan taacada aan u macaansanayaa maxaan macsiyadii u nacay sana bacda sana nafsa shay the same thing ayaa ku soo noqnoqonaya dadkii haddaba ayuha alkhwa alakhawaat si arrinkan xal iyo yacnii dawo loogu helo awalan waxaa loo baahan yahay in dadka looloo kala qaybiyo laba qaybood laba nooc dadka qaarkood iyagu waa kuwo marka horeba ku tashaday inay ramadaanu ilaahay caabudaan oo taladoodu waa saasi muusiga horta balbishaa bahalkii muusiga loodhan jiray waan joojinayaa sigaarkii waan joojinayaa garkii la xiiri jiray ramadaan makiinad taabsiin maayo garka ee garkan waan sii deynayaa walaashii muslimaddeedin xijaabka waxay odhanaysaa bisha ramadaan maadaama aan soomanay xijaabka waan xidhanayaa anoo sii cadarsaday oo bukhuur sii marsadayna dibadda u bixi maayo laakiin bacda ramadaan waxay dadkaasi ku tashadeen haada nooc min annaas inuu ilaahay aanu kuwa inaga inaga dhigimaynu ka baryaynaaye inay ilaahay rabadaanoo keliya caabudaan waay marka kuwaasi maanta xisaabteenna kuma jiraan umana jawaabayno waxaynu ka hadlaynaa nooc kale oo dadka ka mid ah nooca kale ee dadka ka mida ayuha ah, alikhwa walakhawaat waxa weeye waa dad ay quluubtoodu wanaagsan tahay waa dad niyadoodu ay fiican tahay waa dad doonaya inay cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala ay ku toosnaadaan oo istiqaamo ay la yimaadaan oy mudaawamo ay camalka saalixa ay daa'imaan inay la yimaadaan ayay doonayaan laakiin waxa weeyaan siday idhaahdaan they are strugling oo marna waa kacayaan marna waa kufayaan mar waa istaagayaan marna waa dhacayaan mar aacadii baa u fudud marna aacadii baa ku adag mar waa iscanaananayaan marna waa istiilayaan dadkaasi quluubtoodu ay wanaagsan tahay ee niyaddoodu ay doonayso inay ilaahay ay caabudaan fii ramadaan wa fii hayrihi min ashuhuur bisha ramadaan iyo ramadaan kadibba inay ilaahay caabudaan kuwaasi ee haddana wahsiguu soo gelaayo caajisnimadu ay soo gelayso dibudhucu uu ku imanaayo ka gaabin ay cibaadadii iyo taacaadkii ay ka gaabinayaan ay la tacaalayaan kuwaasi ayaan doonaynaa inaan wax ka tusaalayno sida ay nafta ula in dadaali karaan mujaahada siday ula geli karaan naftooda والذيina jaahaduu fiina والذiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana وإna اllaha lamaca الmuxsiniin والذiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana ilaahay baa subxaana wa tacaala ballan qaaday haddii aad ilaahay isaga dartii aad uu ku jihaadid waxa weeyaan ilaahay jala wacalaa subulka daacaadkiisa iyo cibaadadiisa iyo wuxuu jeceliyay buu ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu hanuunaya ayuha اlإkhوة واlakhawaat nuqaad ayaan doonayaa inaan idila wadaago awalan waqabla kuli shay yacnii naftayda ayaan doonayaa inaan maalinkaa maanta ah aan ku dhiiriyo oo naftaydu ay awalan waqabla kuli shay ay baraarugto walaalaha muslimiintana alikhwa alakhawaat iyagana waxaan doonayaa in aan ku baraarujiyo si aynu dhammaanteen ugu wada dadaalno طaacada ilahi subxaana wa tacaala nuqaadkaasi awalan inagu saacidaaya in wanaaggii aynu rabadaan dhexdeeda aynu wadnay inaynu sii wadno inagu saacidaya ramahaasi awalan wa qabla kuli shay waxa weeyaan alabu alcawni min allahi caza wajal alabu alcawn min allahi caza wajal waa inaad kaalmo iyo taageero iyo cawn aad ilaahay subxaana wa tacaala aad ka dalabto rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytanaa waa kaasi weeyaan waa inaad ilaahay subxana wa tacaala aad ka dalabto inuu ku kaalmeeyo inaanu qalbigaaga leexin in aan wahsi iyo caajisnimo aanay cibaadada iyo taacada aanay kaa gelin min calaamaati alqubuul waxaa ka mid a alxasana bacda alxasana alxasanatu bacda alxasana wanaaggii aad samaysay iyo xasanadii iyo taacadii iyo camalkii saalixaad fashay inaad ka dembaysiiso xasano kale iyo camal saalixa hada min calaamaati اlqubuul inuu ilaahay ka aqbalay camalkii ayay calaamad u tahay waay waxaanu garanayna ayuha alkhakhawaad ducada cadiimka ah ee la yidhaha ducaau lqunuud in badanna aynu ka maqalnay a'immada iyagoo taraawiixdii iyo qiyaamkii ku ducaynaya waxa ay odhanaysaa ducadu badankeennu aynu xafidsannahay allaahuma hdinii fii man hadayt allahuma hdinii fii man hadayt waxaad ka baraysaa inuu ilaahay uu ku hanuuniyo uu kula hanuuniyo uu kaa dhigo mid ku jira dadka uu hanuuniye ilaahu ciddaad hanuunisa ila hanuuni markaa طalabu اlcawni min allahi jala wacala marna ha ka caajizin inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad madad iyo cawn iyo kaalmo aad ka dalabto oo cibaadada kugu kaalmeeyo ah, waynu naqaanaa dikriga uu nebigu salى اllahu عalayh wasalam uu mucaad binu jabal radia allahu tacaala canhu u baray uu nebigu ku yidhi yaa mucaad inii uxibuk bal idinku eega sala اllah alay slam wuxuu yidhi waan ku jecelay mucaadow eed salaad kasta markaad tukato salaadahaaga waxaad tidhaahdaa allahuma acinnii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika alicaana alcawn min allahi caza wajal oo waxaad ilaahay ka baryaysaa adde salaaddaad idinka tukatayba salaaddii faradka ahayd ayaad ka baxday haddana waxa sunno ah adkaarta iyo adciyada la akhrisanaayo bacda salaa markaa salaaddii aad ka baxday inaad tiraahdo allahuma cinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaahow igu kaalmee calaa dikrik dikrigaaga inaan xusidda aan ku xusaayo shukriga aan kuu shukri naqaayo iyo inaan ma garanaysaa cibaadadeeda hagaajiyo ilaahu igu kaalmee oo cawn igu sii ha ilaabin noqdadaasi ducada badi xilliyada ilaahay subxaana wa tacaala la yidhi ducada waxa weeyaan waa awqaad ilaahay ducooyinka u ajiibo badso duce inaad ilaahay ilaahay u ku caawiyo oo taacada iyo diinta iyo ma garanaysaa camalka saalixa uu ilaahay subxana wa tacaala uu kugu gargaaro ayb waqtiyadaasi Eh, way badan yihiin culimadana waad ka maqasheen waxa weeyaan xilliga aad sujuudsan tahay ayaa kamida mida ayuha اkhوa اakhawaat waxaa ka mida bayn اlaadaan واliqaama ayaa ka mida waxaa ka mida markuu roobku da'aayo waxaa ka mida habeenka marka saddex qaybood loo qaybiyo qaybta ugu dambaysa ayaa ka mida wahaakada masalada labaad ee kugu caawinaysa in camalkii aad waday aad sii wado waa inaynu nidhaahno kun rabbaaniyan walaa takun ramadaaniyan kun rabbaaniyan walaa takun ramadaaniyan bimacnaa waxaad noqotaa mid ilaahiisa subxaana wa tacaala caabudaya yacnii xilli walba fii ramadaan wa fii shawaal wa fii jamiici shuhuur bilahoo dhan mid ilaahay caabudaya noqo oo ha noqon ramadaaniyan yani mid ilaahay bisha ramadaan oo keliya caabuda ha noqon salafkii qolooyin ka mid a ayaa waxaa lagu yidhi dad baa ilaahay subxaana wa tacaala bisha ramadaan gudaheeda oo keliya ayay caabudaan say la yaabeen saa waxay idhaahdeen bi'sa alqowm aladiina laa yacrifuuna allaha ilaa fii ramadaan yani waa waa xumaan baa lagu tilmaamayaa dadka ilaahooga subxaana wa tacaala khaaliqooga rabbigooga jala wacalaa yaqaano bisha ramadaan oo keliya aladiina laa yacrifuuna rabbahum o aladiina laa yacrifuuna allaha ilaa fii ramadaan ramadaan oo keliya ay ilahay caabudaan intaa wixii ka soo hadhay ilaahay way ilaabaan marka ayuha alakh wa ayatuha alukht waxaa laynooga baahan yahay inaynu ilaahay subxaana wa tacaala aynu xilli walba caabudno malak ulmowt ayuha alikhwa walakhawaat ballan yacni inamuu siisiin malakulmowtku email kuma soo diraayo malakulmowtku yacnii risaalad sawtiya telefoonkaaga kaagama tegaayo malakulmowtku waxa weeyaan xilligaagi markuu yimaado waa imanaya rababaantii hore ilaahay baa inugu kaalmeeyey inaynu noolayn oo inu caafimaad qabnay yaa garantii iyo ballan inagu siiyey inaynu rababaan soo socno gaadhino ma ogin imisa yacnii ramadaantii xitaa ramadaantii dad inala soomay ayaa dhintay maanta waxaa lai sheegaayay walaalaheenna siyaatal ka yimid nin wanaagsanaa oo ahlulmasaajid ahaa salaada jamaacada imanaayo soomaaliya oday soomaaliya ramadaantiibuu soomay ramadaan kadib waa xanuunsaday uu dhintay maandhotona la aasay marka ayulikhwa alkhawaat iska ilaali ixdar weligaa iska jir inaad ramadaani noqotid bal kun rabbaaniyan ilahay wakhti walba caabid taa waxaa soo raacaysa ayuha alikhwa alkhawaat iyana mujaalasatu الصaalixiin mujaalasatu الصaalixiin allahu akbar dadka saalixiinta ah inaad la fadhiisato ood ka ag dhowaato saalixiintu waa ayo ayuha alikhwa alakhawaat waa ahlu اlcilmi wاlitibaaci wاlcibaadati wاlwarac kuwaasaa loo baahan yahay inay saaxiibba kuu noqdaan kuwaasaa loo baahan yahay inay ahligaaga noqdaan kuwaasaa loo baahan yahay inay noqdaan kuwaad wax la cunto ee wax la cabto eed la sheekaysato eed wakhtigaaga aad la qaadato waxaynu yidhi ahlulcilmi wاlitibaaci wاlcibaadati wاlwarac dadka loo baahan yahay ee ku xusuusinaaya ilaahay jala wacala waxa la yidhi dadka qaarkood araggooga oo keliya ayaa ilaahay subxana wa tacala ku xusuusinaya xarakaadkooga iyo sakanaadkooga siday u dhaqmaan siday u nool yihiin xataa waxaa layidhi dadka ahlu khayrka qaarkood markaad samtigooga iyo hay-addooda iyo muuqaalkooga aad aragto ayaa waxay ku xusuusinayaan ilaahay iyo wadaar alaakhira ilaahay iyo wadaar alaakhira ayay ku xusuusinayaan ayuha alikhwa alkhawaat markaa dadka cilmiga leh ee qaala allahu waqaala rasuulu sala allahu calay wasalam yaqaana dadka aqwaashii salafka iyo culimmada sheegaya dadka ahlulitibaac ahlusunna ah ee sunnihii nebiga raacaya waayo mubtadica haddaad ka ag dhowaato diintaadu kaa fasahaadinayaa oo ay kuwa ahlulmacaasiduna qalbigaagay kaa fasahaadinayaan marka ahlulitibaac ahlusunna kuwa sunnaha raacay ka agdhowow ahlulcibaada kuwa cibaadada badanna ka agdhowow noqdadaasina inaan sir dul taaga ayaan doonaya ayuha lkhwa alkhawaat waxa dad badan oo muslimiin ah xataa bacdu ahli lmasaajid waxaa haysta waxaan ku magacaabi karo engeg iyo abaar ruuxaaniya dabeecada qofka biniaadamiga ayuha likhwa alkhawaad waxa weeyaan inuu arko markuu qof dadaalaya dadaalka uu kaga daydaa waa waxa weeyaan waa human nature weeyaan marka haddii aad ka ag dhowaato dad ahlu cibaado ah oo salaad badan oo soom badan oo dikri badan oo qur'aan akhris badan waxa weeyaan waxa ay kugu dhalinayaan inaad kaga dayato walidaalika ayaa ayuha alikhwa alakhawaat yacni dadkii salafka waxay odhan jireen culimmada waxaanu ka cilmigun kamaanu baran jirin laakiin waxaanu ka baran jirnay ayuha alikhwa alakhawaat olso yacnii e, abcigo waxaan ujeedaa samtigooga iyo hadigooga iyo cibaadadooda iyo dhaqankooga abu cali ariyaaxi oo min aymati salafa cabdillaahi eh, bnu cabbaas ardaygiisii ahaa waa ninka uu cabdillahi bnu cabbaas radi allahu tacaala canhu uu kursigiisuu ku fariisiyey cabdillahi bnu cabbaas oo min aali beyta min culamaa almuslimiin sabab wuxuu yidhi si ad iigu fadhiisanaysaa kursigaaga ama qolooyin baa weydiiye oo yidhi ma ninkan baad ku fadhiisanaysaa kursigaaga suu yidhi haakadaa umirnaa an nafcala biculamaa'ina waa ninku yacnii sidaasi cabdillaahi ibnu cabbaas u sharfay ayaa wuxuu yidhi nin baan u safray beri inaan nin caalimoo la ii sheegay ayaan u safray inaan cilmi ka soo barto wuxuu yidhi bil baan la joogay balaan eegaayay salaadiisa salaaddiisiiba ay cajimu weyday anoon xaraf ka akhrisan ayaan iskaga soo noqday buu yidhi ah. kolkaasi yacnii salafkii dadka saalixiintaee cibaadada faraha badan ayay ka ag jireen marka dadka ahlulcibaadaah ka agdhowow waayo wax weeyaan haddii weli aad ka agdhowda dad qur-aan ka akhriyaaya iyadoo ramadaan dhammaatay way ku dhiirigelinayaan haddaad ka agdhowaato dad isniintii soomaaya oo salaasadii soomaaya oo ayaamalbiidkii soomaaya oo sita shawaal soomaaya oo cashuuro soomaaya dee waxa weeyaan weli waxay ku xusuusinayaan cibaadadii bay ku xusuusinayaan laakiin haddaad ka agdhowday dad waxanba aan hadalahayn barakallah fiik oo cibaado aan hadalhayn oo salaad aan hadalhayn oo soon aan hadalhayn waxa weeyaan waxay u badantahy inaad aduguna aad la caajistay u badantay waa la seexdee la seexo inaad inay kugu timaaddo ayaa ayaa dhacaysa ayuha alikhwa alakhawaat walidaalika ayaa salafku waxay aad u ammaani jireen taabiciintii xasan albasri majaalistiisa waayo xasan albasri waxaa nin cajiiba hadalkiisana la yidhi wuxuu shabbihi jiray kalaamu alambiyaa hadalka ambiyada ayuu hadalkiisu shabihi jiray yacnii wacdigiisa iyo mawcadadiisa iyo maalinkaa maanta ayuha alikhwa alkhawaat yacnii siduu dadka uu quluubtooda yacnii u taabanayo xasan albasri waxa majliskiisa kalaamu dunya laguma soo hadal qaadi jirin baa la yidhi ah, majliskiisa cilmiga ah hadal adduunye iyo sheeko adduunye laguma soo hadal qaadi jirin waxaa majliskiisa lagaga hadli jiray waxa weeyaan waa kalaamu alaakhira alqabr wاlqiyaama wاlxisaab wاljanna wاlcadaab markaa majlis cajiiba ayuu ahaa <coughs> cafwan ikhwaani majaalista noocaasoo kale ah inaad ka ag dhowaatido dadka saalixiinta ee ha ilaabin way kugu caawinaysaa in camalkii rabadaana aad samayn jirtay aad sii wado mid lamida ama mid u dhow taa waxaa soo raacayo alkhwaad noqdada kale iyadana ham alqabuul hama alqabuul waa inaad xambaarto warwarka iyo hamiga ah talow ilaahay ma iga aqbalay amalkii talow ilaahay ma iga aqbalay soonkaygii talow ilaahay ma iga aqbalay salaadaydii talow ilaahay ma iga aqbalay sadaqadaydii masaladaasi ayuha اlkhwa alkhawaat waa masalo muhima waayo yacni salafkiibaa qaar ka mida ah waxay yidhaahdeen aan ogaan lahaa in laba ragcadoodan tukaday inuu ilaahay iga aqbalay way raalli gelin lahayd waayo ilaahay subxana wa tacaala waxau yidhi innamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin ilaahay muttaqiinta ayuunbuu ka aqbalaa walidaalika ayaa ayuha alikhwa alakhawaat salafkii raximahum ullahu tacaala sida laga soo wariyey ibnurajabna wuu sheegay ibnurajab alxambali salafka qolooyin ka mida ayaa lix bilood oo ramadaan ka horaysaa waxay ku ducaysan jireen oo ilaahay weydiisan jireen oo odhan jireen allahuma balliqnaa ramadaan ilaahay subxana wa tacaala bisha ramadaan ilaahuna gaadhsii ayay ilaahay subxana wa tacaala weydiisan jireen allahuma balliqnaa ramadaan ilaahow hadda waa lix bilood weeyaan oo ramadaan ka horaysa lix bilood oo ramadaan ka dambaysana waxay odhan jireen allahum ilaahu naga aqbal acmaashii aanu ramadaan aanu samaynay lix bilood oo dhan bay ilaahay baryayaan ramadaan ka hor ilaahu caafimaad nagu gaadhsii ilaahow ramadaan nolol iyo diin iyo iimaan nagu gaadhsii lix bilood oo ramadaan ka dambaysana waxay ilaahay subxaana wa tacaala ayuha alikhwa alakhawaat ay ilaahay ka beri jireen inuu ilaahay jalla wacala uu ka aqbalo camalkoogii taraawiixdoodii qiyaamkoogii dikrigoogii salaadoodii iyo cibaadadoodii iyo taacaadkoogii inuu ilahay subxana wa tacala uu ka aqbalo hama alqabuul marnaba hays odhan garantii baad haysataa oo ilaahay camalkaagu wuu kaa aqbalay cali binu abiaalib radia allahu canhu ood garanaysaan cali ninkuu ahaa ayaa waxa uu yidhi radia allaahu canhu kunuu liqabuuli اlcamali ashad ihtimaama minkum biاlcamal alam tasmacuu qowla اllahi caza wajal inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin wuxuu yidhi kunuu liqabuuli اlcamali yacnii ihtimaamka iyo warwarka idinka haya in camalkii laydinka aqbalay iyo inaan laydinka aqbalin ha ka weynaado warwarka idinka haya camalka laftiisa ah, saasi weeyaan oo camalkan aad samaysay ilaahay subxaana wa tacaala miyuu iga aqbali doonaa mise igama aqbali doona masaladaas ayuha ikhwa alakhawaat waa masale loo baahay in dhammaanteenba aynu ku dadaallo oanay ina seegin oo aanad isdhigan oo aanad odhan wallaahi waxa weeyaan ramadaan waan waan ictikaafay ramadaan qur'aan badan baan akhristay ramadaan wahaakadaa laakiin aad tawaaduc aad la timaaddo oo cabsi ay kugu jirto weligaa allah talo ilaahay miyuga aqbali mise igama aqbali doono hama alqabuul waa in mar kasta qalbigaaga iyo caqligaaga imaankaaga ay ku jirto waayo ayuha alikhwa alakhawaat haddii fikirkaasi aad ku nooshahay waxa weeyaan daa'iman ixyaa iyo tajdiid ayaad camalkaaga iyo taacadaada iyo cibaadadaada aad ku keenaysaa haddii kale waad isdhiganaysaa oad seexanaysaa waxaa taasoo raacaya ayuha alkhwakhawaat masalada iyana ah wacbud rabbaka xataa wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin wacbud waa waa qaaciida weeyaan waa aayadda qur-aanka rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa yaqiintu ay kuu imanayso yaqiintu waa maxay qowlan waaxidan sida mufasiriintu ay wada sheegeen bal annabiyu sala allahu calayh wasalam ayaa ku fasiray yaqiintu waxa weeyaan waa almowt aayadda macnaheedu waxa weeyaan wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa dhimashadu ay kuu imanayso oo yacnii ha ka caajisin ha ka gaabin cibaadada rabbigaa aylakhwa alkhawaad masalada ah in cibaadada aan laga gaabin oo mar walba la wado ilaa ilaahay aad la kulmayso waxaynu waxay u baahan tahay in la yar faahfaahiyo faahfaahintaasi waxay la xidhiidhaa awalan ayuha alikhwa alkhawaat alxirsu cala alfaraa'id oo wixii faraa'idee ilaahay kugu waajibiyey marnaba ha ka gaabin salaaddii waa kugu waajib soonku waa kugu waajib xajkii haddii shuruuddiisii lagaa helay waa kugu waajib wax ilaahay jalla wacalaa uu kugu farad yeelay ha ka gaabin alxors cala alfaraa'id salaadda subaxa ka seexan salaadda jumcaha ka mashquulin soonqa la ahaa oo lagugu lahaa waa masale muhima weynay noqnoqaad ama nin ahaw ama ama gabadh ahawd haddii bishii ramadaan maalmo qallo ah lagugu lahaa waa farad iyo waajib ku saarane gudo waajibkaa ah faradka ha ka cajisin oo weliba iskaga dhaqso si aad dimadaada aad u bari laa tadri markay dhimashadu ku iman doonto ha sugin imankaad noo sheega caafimaad aad leedahay ee soonkii qallaha ahaa ee lagugu lahaa qallaha si gudo waay marka alxirsu cala alfaraaid dabcan alxirsu cala alfaraa'id ama waajibaadkoo lagu dadaalo laguto waxa soo raacayaa in wixii macsiya ee ilaahay xaaraan yeelayna laga fogaado masaladaasi yana waa masale macluuma haddaba waxaan soo gelaynaa wixii nawaafila ah, wixii nawaafila ee ah wixii yani acmaasha aan waajibka kugu ahayn ee loo baahan yahay yani qofka caabidka ah de waa inuu aacaadkii badsado weeyaan oo salaadii uu badsado oo soonkii uu badsado oo ata haddii xajkii cumradii uu badsan karaayo uu badsado oo sadaqadii haddii ilaahay arsaaqadu siiyey uu badsado waay culimmada ayha ikhwa alkhawaad waxayna siiyeen yani minhaaj bayna siiyeen waayo dad badan weliba dadka cibaadada ku cusub ee ilaahay subxana wa tacaala u dhowaan soo hanuuniyey iyagoo muslimiin ahaa yacnii cibaadada ku cusub dadkaasi waxay u baahan yihiin inay dariiqo waadixo ay ilaahay ku caabudaan inay inay qaadaan awala wa qabla kulli shay culimmadeennu waxayna leeyihiin haddii aad cibaadada iyo daacaadka aad ku cusub tahay oo aad dhinaca macsida aad in badan ku soo nooleed masaajidda iminka aad ku soo dhowaatay amaba aad doonisid inaad iminka dib aad u dadaashidoo aad cibaadada iyo daacada aad ugu dadaashid horta waxaad ku dadaashaa in acmaasha intii aad qaadi karto aad bilowdo ah, mlkii oo kale yani ha odhan maalintii waxaan akhriyayaa shan juz ku bilow juz juz kaa qur'aanka ah waxaad waddaa muddo bil laba bilood saddex bilood oo haddii aad aragto in camalkaasi aad daa'imayso ile nebigu sala allahu alay sida xadiiska caaisha lagu soo wariyey wuxuu yidhi axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qal markaa camal qaliilah oo laakiin aad daa'imi karto waxa weeyaan ku bilow teeda kale waxaad samaysataa bay culimmadu yidhaahdeen wirdi samaysay bay yidhahdeen wirdigu waa maxay waa طaacaad ama adkaarah amaba istikfaarah ama yani qur'aan akhrisah ama sawma ama tahajudah ood adiga kuu gaara wirdi wirdi baad leedahay wirdigaa samayso walidaalika waa kuwa culimmadi alifi jireen kutub laydhaa amalu eh, alleyli camalu اlyowmi wاlleyl waa amaasha taacaadkeed samaysanayso maalkii oo kale haddaad tiri maalin walba juz qur'aan ayaan akhrisanaya hadda baleeg tusaale ahaan oo kale juz qur'aan ayaan akhrisanaya baa tiri maalin walba oo wirdigaygii weeyaan dadka saalixiintaee cibaadada jarribay waxay aynu ka barannay inay sameeyaan masirkii oo kale wakhti u samayso waana laazim you have to organize your life ah, fawdadu ma fiicna xayaatada muslimka iyo xayaatada bini aadmigao dhan alfawda laa tanfacak you have to organize your life waxaad odhan kartaa o kale masirka kale bayn almaqrib alcishaa wakhtigaasi shaqa ma lihi masaajidkaan fadhiisanayaa waa waxa iga go'an jusgaasi qur'aanka bayn almaqrib alcishaa maalinkasta on akriyaya ilaa lidaruura arin looga yani aad u maaran weyda mooyaane in aanad caadadaadaasi aanad jebin waxaad kala odhan kartaa kale ml itaa walaalaha guryaha jooga dumarkii salaad kasta ka hor شhan iyo toban daqiiqo ka hor salaada duhur juskaygii qayb ka midaan akhriyaya qabla اlfajr qabla الظuhur qabla اlcasr qabla اlmaqrib qabla اlcishaa وhaakada kula ywم juskaygii qur'aankahaas haasaan ku dhammaysanayaa adkaaru sabaax walmasa haakadaa laakiin waa maxay waa inaad mudaawamo la timaado xitaa waxaan akhriyey alimaam nawowi raximah allahu tacaala oo leh haddii adkaarta aroortii adkaaru sabaax hadday ku dhaafto buu yidhi oo celceeltu kugu soo baxdo akhri buu yidhi xataa bacda shuruuq shams waayo buu yidhi waxaa loo bahay inaanad caadadaadii aanad goynin waayo haddaad mar aad goyso waxaad u badantahay inaad maalin goyso laba cisho goyso saddex cisho goyso walidaalika ayaa xataa salafka kuwa ka mid ah naftooda way ciqaabi jireen haddii ay daacaad ku dhaafaan cabdillaahi bnu cumar radi allahu tacaala canhu oo caalim iyo caabid ahaa labadaba ayaa waxaa laga soo wariyey radi allahu tacaala canhu haddii salaada cishuhu ay jamaacada ku dhaafto kaana yuxyi lleyla kullah nimankaasi ma niman ma niman la gaaraya salaada cishuhu hadday jamaaco ku dhaafto naftuu odhan jiray nafyay maanta waa lagu ciqaabaya habeenka oo dhan buu cibaado iyo qiyaamuleel soo jeedi jiray iyo dikri alleh bimacnaa ya ikhwa akhawaat yacni naftaada la tacaal oo wardiga aad samaysatay iyo wakhtiga aad u samaysatay ku dadaal inaad siduu ahaa iyo xilligiisa aad ula timaaddo isla markaana haddii arin kaa xoog badani ay kaa hor istaagto waxa weeyaan yani ha joojina qalleen sidaa imam nawi raximah اllahu tacaala u lahaa waay waxaa yani e, nawaafisha ayuha اlkhwa alkhawaat yani isniinta iyo khamiista soom oo ku dadaal ama isniinta iyo khamiista soom ama ayaamulbiidka soom soomku ayuha اlkhwa alkhawaat sidaynu ognahay waa cibaado shaaqa laa shak qof odhan kara ibaad soonku cibaado shaaqii weliba xilliga ay bacadka tahay maalintu ay dheer tahay waa cibaado nafta ku adag laakiin waa maxay haddii aad ku dadaashid oo nafta aad leylisid naftaadu ay baranaysaa marka ama isniinii khamiis kasta soon ama waxaad soontaa ayaamalbiidka oo bishii saddex isha ka soon haddaad bishii saddex isha ka soontana waa ka siyaami dahr waa inaad sanadko kale sanadkao dhan inaad soontay ayay la mid tahay qiyaamuleylka waxaad ku yeelataa nasiib ku yeelo oo xitaa yacnii hadduu kugu adeeg yahay waxaad ku bilowdaa yacnii in yar oonad ka tegi karayn nebiga sal la alay slam sida xadiiska abu hurayra imaam muslim soo wariyey wuxuu nebigu yidhi sal ly slm afdalu salaati bacda almaktuuba qiyaam alleyl salaad waxaa ugu fadli badan e, e, bacda almaktuuba shanta salaadood ee faradka ah ka sokow salaad la tukado waxaa ugu fadli badan salaadda qiyaamleylka waxaan idinla wadaagayaa xadiis aad iyo aad yacnii inoo wada anfacaya oo masaladaa la xidhiidha qiyaamileylkana qof walba ka siin kara intii uu kari karo abu daa'uud ayaa wuxuu soo wariyey cabdillahi bn camr alcaas ayuu ayuu ka soo wariyey xadiiskana صaxaxahu asheekh alalbaniy raximah اllahu tacaala waay wuxuu nebigu yidhi salى اllahu alيه wasalam qofka habeenkii ku tukada toban aayadood lam yuktab min alhaafiliin laguma qoro liiska dadka haafiliinta ah ee ilaahay iyo cibaadadiisa hilmaamay waman qaama bimiat aaya kutiba min alqaanitiin qofka habeenkii ku tukada boqol aayadoodna kutiba min alqaanitiin qaanitiinta ayaa liiskooga lagu daraa oo waa qaanit baa la yidhaahdaa wاlqunuutu ayuha alikhwa alakhawaat macnayaashiisa waxaa ka mid ah alطaaca wاdducaa wاlqiyaam wاsalaa marka waa maxay qofka habeenkii boqol aayadood ku tukada ama aayado dhaadheer ha noqdaan sida kuwa albaqara ama aayado gaagaabanoo kuwa sida juzcama ha noqdaane fadlullahi yani kaiir warabbuna kariimu subxaana wa tacaala qofkii habeen boqol aayadood ku tukada kutiba min alqaanitiin oo waxa uu ka mid yahay dadka aacada badan dadka qyaamka badan dadka salaada badan dadka ducada badan buu ka mid yahay waman qaama bialfi aaya kutiba min almuqaniriin muqaniriinna waxay tilmaamaysaa sida ay culimmadu yidhaahdeen shuraaxu lxadiid karat اljri qofka kun aayadood habeenkii ku tukadaana waxa weeyaan waxaa yani lagu qoraa oo uu ka mid yahay muqaniriinta kuwa ajarka faraha badan shaqaystay alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacala ood garanaysaan mansiladiisa cilmigaa ayaa uu inoo xisaabiyey kun aayadood oo fudud buu inoo xisaabiyey <laughs> subxaana allah culimadeenni cajiib ba ahayn wuxuu yidhi kun aayadood waxaa la mid a min suurati اlmulk ilaa suurati الnaas min suurati اlmulk ilaa suurati الnaas waa kun aayadood labadaa juz ee dadka badankooga yaqaan waxaan rajaynayaa in dadka badankooga ay xafidsan yihiin juz tabaarik iyo juz allahuma sal ala maxamed eh, juz cama hadduu qofku in badan akhriyana carabkiisa way ugu fudwaanaysaa marka waxaa laga yaabaa sida dadka mujaribiinta ay sheegeen inaanay soddon daqiiqa baanay kaaga badanba inaad juz tabaarik iyo juz eh, cama aad aad ku tukatid cumuuman in acmaasha saa loo samaysto waxaa kaloo muhima ayuha ah, اkhwa akhawaat الذikru والاstiغفاar الذikru والاstiغفاar in dikriga ilaah la badsado waayo ayuha اlkhوa اlakhawaat dikriga ilaahi caزa wajل camalu yasiir wanafcuhu kabiirun camalu yasiir carabka uu ku fududiyey dikriga ilaahay subxaana allah adoo gaariga wada adoo magaranaysaa iska fadhiya adoo xitaa walaasha iyadoo cuntada karinaysa allahu akbar dikru اllahi waxa weeyaan waa camalu yasiir walaakin nafcuhu kabiirun carabkana wuu ku fudud yahay manfacada iyo ajirka aad ka helaysaana wuu badan yahay axaadiis badanna wuu ku soo arooray bal kitaabka riyaad saalixiinka imaam nawowi akhriso qalbiga wuxuu u keenaa sakiino alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub sakiino oo keliya qalbiga uma keeno dikriga ilaahi caza wajal bal yuqawi اlqalb qalbiga ayuu quweeyaa oo ka fulayga ah ayuu shujaac ka dhigaa ka warwarsan ayuu طama'niino iyo sakiino uu dikriga ilahi subxana wa tacala siiya istikfaartana ha hilmaamin qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacala isagoo istikfaarta ka hadlaaya ayaa waxa uu yidhi alistikfaaru min akbar اlxasanaat wa baabuhu waasicun alistikfaaru min akbar اlxasanaat wa baabuhu waasicun istikfaartu xasanaadka kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa kuwa ugu waaweyn ayay ku jirtaa baabkeeguna waa waasic baabkeeguna waa waasic marka ayuha akhawaat dikriga ilaahay istikfaartana hala badsado yacnii e, kutubta dikriga ilaahay ka sheekaynaysaa hala akhristo e, e, adkaarta aroortii adkaarta galabtii kuwaasoo kale hala barto waxaa kaloo aan yani ilaabeen inaan aynu sheegno noqdad iyaduna ah albucdu can mufsidaati اlqalbi allahu akbar albucdu can mufsidaati alqalb ibticaad baa loo baahan yahay in laga fogaado waxa qalbigaaga fasahaadinaya ilan qalbigii waxa w waa mishiinkii ku wada weeyaan hadduu mishiinku kaa xumaado khalaas waa ku dhammaatay ah. waxaa weeyaan waa kuu dhammaatay qalbigan baa loo baahan yahay yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim qalbigani hadduuna ilaahay u jeedin qalbigani hadduuna aakhiro u jeedin qalbigani hadduuna adduunyada ka saahidin qalbigani haddii aanu doonayn <clears throat> rudwaanta ilaahay iyo jannada ilaahay iyo naciimka ilaahay waxa weeyaan waad banjartay khalaas ma dhaqaaqi karisid daacadii baad kugu adkaanaysaa cibaadadii baad kugu cuslaanaysaa macsidii baad jeclaanaysaa waxaad noqonaysaa qof iskaga halaagsamay fii awdiyati dunya togaga adduunyada ayaad ayaad ku halaagsantay marka ayuha اlkhwa alkhawaad qalbiga nool <clears throat> ee ku nool bidikri اllaahi caza wajal dikriga ilaahi iyo طaacadiisa iyo cibaadadiisa salaada soonka qalbigaasi ayaa ku xambaari karaa sida salafkeenay odhan jireen aلsafaru <clears throat> ilى اllahi wa daar safarka loo safraayo xagga ilaahay iyo daarta aakhiro looguma safro jirka ee waxa loogu safraa quluubta loogu safraa matiyadaada ku xambaaraysaa waxa weeyaan waa qalbigaaga weeyaan marka hamoodin yani haddii jidhkaagu weyn yahay cibaadadaa kuu fudaanaysa abadan ma aha waxaan akhriyey maalmo sii horraysay culimmada horena way sheegeen xataa xilyat alawliyaa saaxibu xilya wuxuu yidhi tusaalu sheege wuxu yidhi waxaa laga yaabaa inaad ku aragto masaajidka aad ku tukato oday sagaashan jira ama toddobaatan jiroo safka hore aan ka maqnaanayn iyo nin dhalinyara oo mar walba safafka dambe ku tukanaya kayfa haada oday saagaashan jir oo safka hore mar walba ka soo xaadiraya iyo nin allahuma salli ala maxamed dhalinyaro xoog loo caafimaad qaba oo haddana mar walba waxa weeyaan tashahudka ayuu markuu imaamkuu fadhiyu soo gaarhaya odaygan sagaashan jirkaa ah maxaa safka hore keenay ninkan dhalinyartana maxaa safka dambe geeyey waxa weeyaan waa hamiga u odayga weyn jirkiisu waa daciif laakiin qalbigiisaa qawiya ninkan dhalinyarta ah jirkiisu waa xoog badan yihin laakiin qalbigiisa daciifa walidaalika hadduu qalbigu daciifo himadii aakhira ayaa yaraanaysa shek cabdullahi cazaam raxmat ullaahi calayhi oo askanahu llahu fi fasiixi jannaatihi ayaa waxaan ka akhriyey isagoo leh maraan taraawiixda tukan jiray buu yidhi masaajidka ayaa waxaan ramadaantii aan ku akhriyi jiray buu yidhi jus baan ku tukan jiray buu yidhi kulli leyla tarawixda jus baan akhriyi jiray marka waxa igu daba tukan jiray buu niman dhalinyara iyo oday sagaashan jira buu yidhi waay wuxuu ku sheegay fii tafsiiri suuratu tooba uu ku sharxay wuxuu yidhi markaa salaadda laga baxo nimankii dhallinyartaa umaan arkaayo xashashaqaaya dee sheekhu inagu dheereeye dee waa sidee oo waa daallanne odayga sagaashan jirkiina markaan ka baxo salaadda assalaamu calaykum wacalaykum salaam aan idhaahdo ayuunbuu igu idhahdaa sheekh cabdillah noo noo ziyaadi qur'aanka noo ziyaadi qur'aanka jus ha ku istaagine weliba noo sii wad nimanka dhallinyartaa maxaa jus ku adkeeyey oday sagaashan jirii muxuu doonayaa inuu ku tukado muxuu u doonayaa inuu ku tukado juz qur'aana wax ka badan waa qalbiga markaa mufsidaadka qalbiga iska ilaali mufsidaadka qalbiga waa maxay waa laba nooc weeyaan ayuha alikhwa alkhawaat mufsidaadka qalbiga fasahaadinaya waa laba nooc ayuha alikhwa alkhawaat nooc waa qaar muuqdo daahira weeyaan qaarna waa khafi kuwa khafigaana khatar badan mufsidaadka qalbiga qalbigaaga fasahaadinaya ee khafiga ee qarsoon xitaa waxay culimmadu yidhaahdaan in suu'u lkhaatima ay ku sababaan baa laga mid a ayaa ayaa dhici karta mufsidaadkaasi waxaa ka mid ah ayuha ikhwa alkhawaat annifaaq ilaahay naga nabadgeliyo annifaaq munaafiqnimo waxaa ka mid ah alriyaa walciyaadu biاllah riyaa iyo cadam اlikhlaas waxaa ka mid a cadam الصidq maca allahi caza wajal waxaa ka mida iscajabin wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun dad baa maalinta qiyaamaha caafaana allah wayaakum waxay ilaahay kala kulmayaan waxaanay filanayn ilahay kuwaa inagama dhiga ayuha alikhwa dad baa ayuha alikhwa walakhawaad salaadoodii aan la aqbalayn soonkoogii aan la aqbalayn sadaqadoodii aan la aqbalayn qur'aanka xafidayn aan la aqbalayn ayuha اlkhوa اlkhawaat aلصidqu maca اllahi caزa wajal ikhlaasku camalka wuu barakeeyaa haba yaraadee nifaaquna ayuha اlkhوa اlkhawaat camalku wuu buriyaa fsidaat اlqalb waxalaala wixii qalbigaaga fasahaadinaya eed ka dareentay sal allah caزa wajal an yarxamna wayaakum waxaan akhriyay cumar ibn cabdilcasiis radi allahu tacaala canhu ayaa waxaa la yidhi siduu uga taxadiri jiray in qalbigiisu u halaago ayaa waxaa la yidhi marka u siraa wax qor risaalad qor markuu siraa hadduu iska dareemo tacajub iyo naftiisu la weynaatay qalinka wuu tuuri jiray qoraalkana muu wadi jirin isagoo khudbadeenaaya hadduu iska dareemo raximah اllahu radia allahu wa waa cumar cabdilcasiise in hadalkiisii ay balaaqo wuxuu yidhi malaha israa waad suugaan badan tahay aftahan baa tahay dadkii baa ku wada dhegaysanaya khudbadda wuu joojin jiray baa leeyi ayna naxnu min haaulaa ayuha alakhawaat naxnu masaakiin masaakiin baynu hayr alakhawaat imaam axmed baa radi allahu tacaala canhu raximah llah hadalkiisa waxaa ka mid aha uu mar walba odhan jiray baa la yidhi naxnu masaakiin na'kulu arsaaqana wanantadiru aajaalana buu odhan jiray naxnu masaakiin narsuqu naakulu arzaaqana wanantadiru aajaalana masaakiin baanu hibooni jir masaakiin bilaadmi duur yaroo kugu dhacaa ku dili karaaya bakteeriya yaroo ku gashaa finish kaa dhigiso sariirta ku dhigaysaa mananta maxaa isla weyniin masaakiin baanu hibu odhan jiray arsaaqadda ilaahay nasiina waa cunaynaa geerideedii iyo dhimashadiina sugnaa waaba intaaba weeyaan khalaas haadihi hiya xayaatuka ayuha alinsaan shekh islaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala dacfigiisa isagoo tilmaamaya ayaa waxaa la yidhi fii aakhiri xayaatihi isagoo jihaaday isagoo caalim isagoo qoray isagoo diinta difaacay isagoo caabid ayaa haddana waxa la yidhi wuxuu jiray laysa lii shay walaysa minii shay laysa lii shay walaysa minii shay marka ayuha ikhwa mufsidaadka qalbiga ee khafiga ah ee qofku uu qarsan karo ee suul khaatimana kugu keeni karaa camalkaagana burin kara iska ilaali waay kuwa mufsidaadka daahirkee muuqda ee cibaadada fasahaadin karaa ee camalkii aad wadeen ramadaan aad bilowday kaa joojin kara maxaa ka mid a ah? saaxiibada xunxun iyaaka wa iyaaka saaxiibada xunxun iska ilaali camalkaagay fasahaadinayaan muusig iska ilaali qalbi kuma kulmi karaan muusig iyo kitaabka ilaahay taa ogow qalbigii in muusig iyo heeso iyo kitaabka ilaahay ay qalbi ay ku wada kulmaan dhici kari mayso haddaad doonaysaa kitaabka ilaahay aad macaansato ood xafido ood ku raaxaysato waxa weeyaan shee abdilla asaam raxmatullahi caleyh ayaa wasiyadiisa waxaa ka mid ahayd kelmadu qoro cajiib ahayd waxaan akhriyey han iyo toban sano malaha ka hor ayaa wuxuu yidhi waa wa tilaawatu kitaab illaahi mutcat اlxayaat akhriska kitaabka ilaahay waa mutcat اlxayaat waa raaxada nolosha wallahi waxaan akhriyey qolooyin yidhi waan la safarnay sheekha oo la yidhi isagoo faraska fuujan isagoo faras fuujan oo safraaya ayaa haddana xifdigiisi ayuu akhri jiray baa lihi qur'aan iyo tilaawadiisu waa mutcat اlxayaat qofkii alle ka xarnimayna dee waxa weeyaan qof garanaya maaha marka ayol khawaat heesaha iska ilaaliya tiifigu waa belo tiifigu waa belo gurigaa ka fogay tiifiga waayo waxa weeyaan waxaad laga tira akhbaartaan daawanaya waxaan daawanayaa magaranaysaa qanawaad islaamiya laakiin ma kontarooli kartaa gacantaada shahwadaada ma kontarooli kartaa ikhtilaadka iska ilaali macaasida iska ilaali wixii qalbigaaga fasahaadiinaya oo dhan iska ilaali waxaa kaloo ayuha khwalakhawaad iyana muhima atowbat alcaajila altowbat alcaajila inaad si deg ah aad u toobad keento oo ilaahay aad toobad weydiisato qaala alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala fii kitaabihi alriyaad الصaalixiin wالtawbaة min kuli denbi waajiba in dembi walba laga toobad keenaa waxa weeyaan waa waa waajib weeyaan waa waajib dembi walba inaad ka toobad keento ilahay u toobad keen waxaa kugu waajiba inaad dembi walba aad ilaahay subxaana wa tacaala aad uga toobad keento saas weeyaan marka ayuha اlkh اlkhawaat yani masaaئishaasi aynu soo tilmaamnay awala qabla kuli shay waxaan ilaahay ka baryayaa subxana wa tacala biasmaaءi اlxusnaa wa sifaat اlculaa inuu awalan aniga igu anfaco hadalkaasina aanu xujo igu noqon walaalahayna ragii dumarba inuu ilaahay subxana wa tacala dhammaanteenba inugu aqbalo nasaluhu tabaaraka wa tacaala ramadaanta dambe inuu ilaahay caafimaad iyo diin iyo islaamnimo inagu gaadhsiiyo sannado badanna uu ilaahay subxana wa tacaala inagu simo inaan ramadaan inagoo caafimaad qabna oo diin wanaagsan oo taacada tamaniyaya inuu ilahay subxana wa tacala ina gaadhsiiyo ramadaanadii hore ee ilaahay subxana wa tacaala uu nolosha iyo cimrigayna siiyena nasal allah jala wacala inuu taqsiirkeenniina inaga dhaafo acmaasheenniina ilaahay subxana wa tacala inaga aqbalo wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi تفضل أخي